dadku goorta uu kala tagay iniba daan aado kuwa nebiga sii dabagalee mara dariiqiisa ee derij jannada kula noqdee dege hareertiisa ilaahaynu haynagu darsado duulka khayr kale eh intaasaa dignin noogu filan waana dabadeede tusaalaha dadka mu'miniinta ay wuxuu la mid yahay kalgacaltooyada u dhaxaysa isu naxariisashadooda isu turidoodu jidh keliyu la mid yahay jidh keliya ayuu la mid yahay jidhkaasi xubin ka mida ah hadday bukooto ama caawa ay xanuun dareento jidhka intiisa kale xanuunkaasi waa la dareemaya marka tusaalahaasi waa tusaale aad u cajo badan oo qofku markuu qalbi fayow oo nadiif ah oo ilaaha yaqaana oo rasuulkii yaqaana calayhi salaatu wasalaam oo aakhiro og oo iimaanka micnihiisa fahansan uu ku eego qalbi dhaqaaqaya iyo indho ilmaynaya ka soo baxaya dareenka caynkaasoo kale nin shaacira wuxuu yidhi yaa akhii fi lhind aw fi lgarbi ana minka anta minii anta bi laa tasal can cunsurii can nasabii innahu lislaamu ummii wa abi الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة ilaah baa subxaana watacaala mahad oo dhan iska leh a inoogu suuro gashay fadligiisa iyo karamkiisa eh, kuntanka eh, muxaadaradan caawa in wada fadhino habeen jimcaha weeyi ilaahay waxaynu ka baryayn miisaanka xasanaadka noogu daro eh, waktigaa yaree kooban ee fadhinina aynu ka helno fadli fara badan waxa caawa inoo marti ah sheekhna alfaadil maxamuud moxamed xaliiki oo runtii kana culimada gobolka sool kelmad iyo muxaadara inoogu qoran ciwaank ciwaanka uu yahay inama almu'minuuna ikhwa walaaltinimada islaamku uu tixgeliyey iyo qiimahay leedahay iyo walaalayaa ah maxaase lagu noqdaa ma ku xiran tahay islaamnimada ama walaalnimada ku xirneen qabiil iyo qoys iyo dhul laakiin mu'miniintu meel kastay joogaan inay yihiin dad iyagu walaal ah ehel ah deris ah ayaa runtii mawduucaynu ku saabsan yahay sheekhaan ku soo dhoweynayaa waxaana ilaahay subxaana watacaala uga baraya miisaanka xasanaadkan ugu daro innagana allah inaga yeelo inta dhegaysata ee markaasi kuwaana qaadatan allah inaga yeelo hadda sheekha ayaa idin kala baxaya falyatafadal sheekh الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي waxaynu ka baryaynaa subxaanahu watacaala inuu sida khayrka ah ee saxa ah ee sawaabka ah inuu ina waafajiyo ilahi waxaynu ka baryaynaa in uu cidda kelmadda odhanaysa iyo cidda lagu odhanayo labadaba ilaahay ajar iyo xasanaad ilaahay ka siiyo fi lxayaati wa bacda almamaat qowlkeenna ilaahay ha ka dhigo iyo ficilkeenna niyaddeenna mid isaga awgii loola jeedo oo isaga dartii looga jeedo camalku wuxuu anfac leeyahay ilaahay agtiina qiimo ku leeyahay marka camalka aad samaynayso alla hortii ay kaa tahay oo anfac adduunyo aadan ku doonayn markaasaa ilaahay kuu barakaynayaa abaal weynna ilaahay kaa siinayaa ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu kuwa ayna ka dhigo intaa bacdigeed allahuma salli calaa muxamed sida sheekhu baa sheegay sheekh moxamed kelmaddeennu caawa waxay ku saabsantahay aayad qur-aanka kariimka ka mid ah aayaddaasoo allah subxaanahu wa tacaala uu tilmaamay fii suurati alxujuraat aayadda tobnaad innama almu'minuuna ikhwa mu'miniintu iyagunbaa walaala ah xagga luqada carabiga ah innamaa marka la adeegsado xasri bay faa'iidaynaysaa oo mu'minuun waa mubtada ikhwatunna waa lagaga khabray marka waxay faa'iidaynaysaa xasri micnaheedu waxa weeye walaalaha dhabta ahi ee walaalnimada dhabta ahi ka dhaxayso ifka iyo aakhiraba anfaca leh waa kuwa iimaanka walaalo gacala ku noqday waa kuwa iimaanka walaalo gacala ku noqday waxaa laga yaabaa walaalka aabbahaa dhalay ama hooyadaa dhalay ay dhashay ama aada aabba iyo hooyaba wadaagtaan isagoo walaalkaaya hadduu diinta weydaarto oo islaamnimadii ka baxo amaba seegaba wax idinka dhexeeyaa ma jiraan isma dhexlaysaan laba qof oo kale diin ah isma dhexlayaan buu nebigu yidhi calayh isalaatu wasalaam adigoo garanayo walaalkaaya hebel hebel aabbahaa dhalay hooyadaa dhashay ayaydinaan isdhexlayn caawa hadduu dhinto oo uu gaal yahay ama adigu aad markaa aad gaal tahay sidaa awgeedba walaalnimada waxtarka leh ee mujtamaceennu inuu ogaado aad iyo aadoo weyn weli si xooga inuu ogaado ay tahay waa walaalnimada dadka ka dhexaysa ee gacaltooyada iimaanka ku salaysa rabbigii abuuray ifka ina keenay ayaa ina barayo ina leh inama almu'minuuna ikhwa muminiintu iyagunbaa walaala ah iyagunbaa walaalo ah waxyaabaha la isweydiin karo waxaa ka mid ah haddii la yidhi oo ilaahay uu yidhi muminiinta iyagaa walaala ah su-aal iman karaysa odhanaysa walaalku miyuu walaalkii dulmiyaa muxuu walaalkii kale ee muslimka u dulminaya waaba walaalaa la yidhiye muxuu u dulminayaa walaalkii muslimka ahaa muxuu u hagranayaa oo wax ugu qaban kari la'yahay isagoo wax u qaban karaya muxuu walaalkiisa muslimka u xaqirayaa oo uu midna cagta hoosteeda u gelinayaa uu leeyahay nasabiyadiisa dhalashadiisu waa mid liidatoo aan jirin aniga iyo intay la midka ahna waa mid cirkaa marayso oo magac iyo manfacaba annagaa dhaanna qoladaha muxuu u odhanaya hadday walaala yihiin oo iimaanka walaala ku yihiin muxuu walaalkii u xasidayaa muuminka ah muxuu walaalkii ballanka uu la galay uga baxayaa dhibaatada walaalkii ku timaadda ama xag diin ama xag dunyaha kaga timaadee muxuu ugu farxayaayoo ugu wiirsanayaa masaaibta ku dhacaysa muxuu walaalkii ugu farxayaa soo walaalo ma aha iimaanka walaalo gacala ku ah saasaa ilaahay tilmaamaya subxaana wa tacaala waxyaabahaas iyo wax la mid ah ifka maanta aynu joognay adduunka ka dhacaya taasi waxay keentay dadkii muslimiinta inay noqdaan dad waxa weeyaan kala yaacsan mar hadday walaalnimadii iimaankii ku kala tageen inay noqdeen dad awooddoodii kala tagtay dad aqoontoodii kala tagtay heshigii iyo walaalnimadii iimaanku lahaa iyo raxmaddii iyo turhaalkiina meesha wuu ka baxay ama ha ku kala noolaadeen waddamo kala duwan ama midabkoodu ha kala duwanaado ama magacyadoodu ha kala duwanaadeen ama qaaradahay ku nool yihiin ama magaalaba ha wada joogeene intii xitaa magaalo wada joogtay baan wax wacan isku qabin ama aan war wacanba isu hayn oo waxaa laga yaabaa midna inuu baktinayo midna in saddexda waktiba aqalkiisa raashinka hambadaa lasoo qubo ayaa dhici karaysa mid waxaa dhacaysa inuu buko midhkanina wuxuu siisto aanu heli karaynin midna waxaa laga yaabaa inuu waxaanu xoola ah haysto soomaalidu waxay tidhaahdaa keligii cune keligii buu dhintaa qofku hadduu keligii anaa keligay noolaanaya dee ceshada dambe ilaahay keli buu kaa dhigay keligaa baad cidlo ku dhiman doontaa dadku marka waa dad walaalo gacal oo islaama ah. walaalnimada islaamnimadu waxay keenaysaa walaalayaal iskaashi bay keenaysaa iskaalmaysi iyo tacaawun bay keenaysaa waxay keenaysaa in laysu naxariisto in gacmaha laysqabsado in laysla taliyo laysu naseexeeyo wixii khayra aan lala kala habsaamin ama aan maxaanku idhaahdaa aan lala kala bakhaylin waa walaalnimada islaamka iyo iimaanka keenaysa allah wuxuu yidhi fii suurati almaa'ida aayadda labaad wa tacaawanuu cala albirri waataqwa war isu kaashada dadkiinaa mu'miniinta ah ee iimaanka walaalo gacala ku noqday wax alla wixii khayr oo adduunyadiinna ama aakhiradiinna ah isu kaashada soo ma jeed walaa tacaawanuu cala alimi waalcudwaan ha isu kaashanina wax alla wixii dembiya mid yar iyo mid weyn ha isu kaashanina wixii colaadana ha isu kaashanina iyo xumaana ha isu kaashanina waxay wax yeelaynaysaa walaalnimadiina walaalnimada islaamnimadu waxay keenaysaa xigto ama xigtannimo dhow bay keenaysaa qofka muuminka ee walaalkaayah midabkuu doona ha yeesho magacuu doona ha yeesho waddankuu doona ha ka soo jeedo waa walaalka iimaankaasaad walaal ku tihiin laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah baad wada leedihin halkaasaad wada tukanaysaan mar baad wada soomaysaan sakadaad wada bixinaysaan xajkaad wada qabanaysaan oo isugu tegaysaan ilaah keliyaad wada baryaysaan aakhiraad wada rumaysantihiin rabbi baa saa ugu xidhantihiin kitaab keliyaa idinka dhexeeya allah wuxuu yidhi subxaanah almumin wاlmu'minuuna suuratu tawba aayadda koob iyo toddobaatanaad wاlmu'minuun wاlmu'minaat bacduhum أwliyaau bacdin ya'muruuna biاlmacruuf wayanhawna can اlmunkar wayuطiicuuna allaha warasuulah dadka ragga mu'miniinta ah iyo dumarka muuminaadka ah iyaga is ah barhkoodba barhka kale waa dad xigta isu ah iyagaa dadka iska xiga iyagaa walaalo gacala ah iyagaa dadka kale iska mudan bacduhum awliyaau bacdin barhba barhka kale ayuu xigto u yahay oo gacal u yahay wanaaggay sheegayaan xumaantay reebayaan ilaah bay addeecayaan kuwaasi raxmad ilaahay bay mutaysteen ilaahay inuu naxariisto waa mudan yihiin innamaa waliyukum allahu warasuuluh والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم aayadda shan iyo konton iyo lix iyo konton rabbi wuxuu leey subxaanahu watacaalaa dadkiiba la baraya wax loo sheegaya innamaa waliyukum war cidda xigtadiinna ah dad yahow mu'miniinta ah ee idin maamulaysa idin hanuuninaysa idin hagaajinaysa ee idin toosinaysa allaahu ilaahay weeye dadkiinnaa mu'miniinta ah wa rasuuluhu rasuulkiisaad xigto u tihiin waydinkaa de rasuulka rumaysan raacaya salawaat ullaahi wasalaamu alayh isagaa xigta idiin ah weligiinna waa rasuulka wladiina aamanuu iyo kuwa alla rumeeyey kuwa alla rumeeyey aladiina kuwiibaa xigta idiin ah yuqiimuuna asalaata salaada oogaya wa yu'tuuna azakaata sakadana siinaya ciddii mutaysatay limustaxiqiiha ciddii mutaysatay siinaya wahum raakicuuna xaaladaa haddana rukuucsan ilaahay caabudaya waman yatawalla allaha qofka alla xigtaysta bimacnaa ilaahay adeeca amarkiisana qaata nahyigiisana ka taga wa rasuulahu rasuulkiisana raacoo xigtaystoo rumaysta rumeeya waaladiina aamanuu kuwa alla rumeeyeyna waa tallabada saddexaad xigtaysta oo walaalo gacala ka dhigta fa inna xisba allaah ansaar allah kuwa ilaahay u hiilinaya hum alghaalibuuna iyagaa adkaanaya mar hadday ilaahay xigtaystaan oo rasuulka raacaan oo iyagu walaalo gacal ay sun noqdaan cid ka adkaanaysaa ma jirto cid walba iyagaa ka adag waayo nin ilaahay ku xidhan nin hor taagi karaya ma jiro ilaahay bay ku xidhan yihiin rasuulkiisii bay raaceen sal alla alah wasalam waxay isu yihiin bay garanayaan waa dad caynkaasa in tansuru llaaha yansurkum haddaad alle u heelisaan alle wuu idiin heelinaya subxaanahu wa tacaala sidaa awgeed dadka mu'miniintaha ah inay iskaashadaan oo xaqa isu kaashadaan sida rasuulkuuba sheegay sal allah alah wasalam laa tasaalu aa'ifa koox ummadda ka midihi ka zuuli mayso la waayi maayo min haadihi lumma ummadda tan ka mid ah calى alxaqi daahiriin xaqa inay u hiilinayaan xataa taquuma asaaca ilaa saacadda qiyaame la gaadho waxay hagaajinayaan dadku waxay xumeeyeen buu nebigu tilmaamahooda ku sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ibnu cabbaas wuxuu odhan jiray aayadda tani ansaar iyo muhaajiriin bay ka hadlaysaa laakiin asalku waa sidaa laakiin sifadatan waa sifo laga doonayo ama tilmaantan waa tilmaan laga doonayo cid kasta oo xaqa ku taagan cid kastaoo xaqa ku taagan waa tilmaan laga doonayo ilaahay baad isku xidhnaanaysaa rasuulka sal alla alayh wasalam baad xigtaysanaysaa iyo ku xidhnaanaysaa manhajkaa xaqa ah ilaahay soo dejiyey baad ku kalsoonaanaysaa mu'miniintaa tukanaysa sakada bixinaysaad walaalo gacala ka dhiganaysaa intaa haddaad isku darto wax badan way hagaagayaan maxaa meeshii ka baxaya qabyaaladii meesha waa ka baxaysa waxaa meeshii ka baxaya waxyaabihii jaahiliyada oo dhan baa meeshii ka baxaya isufaankii isirka iyo isku maxaankuraa isku maagidii la isu maagayay isirnimada iyo waxaasi meesha waa ka baxaya dadku waa ilma nebi aadam waa walaalo mu'miniina intii alla rumaysay raacday kanaa caynkana kanaa caynkana ma jirayso in qabyaalad iyo qurun iyo jaahiliya laysu dulo meesha waa ka baxaysaa meesha waxaa ka baxaya in laysu dudo lays layscolaadiyo laysgooyo oo aan laysa salaamin oo la kala baydhbaydho baa meesha ka baxaysa sidaasaa la rabaa dadka muminiinta ee walaalaha ah inay u noolaadaan nebigu sal alla alي waali wasalam xadiiska abu daawud iyo tirmidi ee saxiixa ah qofka muslimka ah qofka kale ee muslimkaa ah walaalkii weeye markaasuu rasuulku faallo ka bixiyey arrinta kow ma dulmiyo walaalka waxa kaa mudan baa laguu sheegay oo kaa mudan yahy qof muslima ah, qofka kale muslima ah waa walaalkii mase waxaa laguu sheegaya walaalnimadaa wixii xumaynaya ma dulminayo cadow gacanta u gelin maayo qofka walaalkii la walaal ah kaalmadiisa ah oo u kaalmaynaya oo caawinayo garab qabanaya bugtadiisa iyo baahidiisa wixii uu ka qaban karayo ka qabanaya diintii iyo shareecadii iyo cilmigii iyo jahligii ka saaraya wax u sheegayo baraya ilaahay baa isagana danihiisoo dhan u hagaajinaya u hagaajinaya xaajada walaalka ee muslimka ah waa xaajo idinka dhexaysa labadiina soomaalidu waxay ku mahmahdaa xaajo aad xigaal u tahay xaakimna u tahay xogogaalna u tahay wax ka xaabxaabsi weyn ilan saddexdiiba arrimoodba adaa fadhiya mogta xaajada xogogaal baad u tahay adaana xaakim u ah adigaana maxaad u tahay xigaal u ah wax ka xaabxaabsi weyn dee male xaajada caynkaasi xajada walaalkaa idinka dhexaysa muslimkaahi waa caynkaade bugtadiisa adaa xigaal u ah baahidiisa adaa xigaal u ah colaad iyo dhibaata hadday ku timaaddo adaa xigaal u ah cid aad ugu qayshataa ma jirto dee marba waxaad ka qaban karayso soo qaad agoonta soo qaad oo ka baahan soo qaad oo ka buka soo qaad oo ka aradan soo qaad oo kuwa colaaddu dhex jirto dhex galo war kalaad jooga walaalaatiin waxba garan maysaan dheh wamaa ilaa daalika saasaa qofka muslimka ah laga doonaya qofka qof muslima kurbo haysata ka fayda wax kala qabta ilaahay kurbooyinka maalinta aakhiro ee khatarta ah buu ka faydayaa qofka qof muslima ceebtiisa astura ilaahay baa aakhiro isagana asturaya waa muhiim ah oo dadku dadbaa ceebta iyo xasaradda iyo qurunka iyo waxa ka shaqeeya soomaalida waxa ku maamaadaa dadku waa saddex mid waxaa la yidhaahdaa xaajala joog midna waxaa la yidhahdaa xulala joog midna waxaa la yidhaahdaa xasaradla joog mid baa xaajada lagu ogyahayo xaajadaa loo dirsadaayo waa ka adagyahay laakiin xoolaha kuma wacnadee ninna xooluhu ku wacan yahayo xooluhu wax weyn ka qabtaayoo xoolahaas ninkaasi waa dhaqaaleeyaa gacanta uu ku hayo dayaca looma ogola laakiin xaajada kuma wacna mid marka xoolaha loo dirsada midna xaajada loo dirsadaa midna shaydaan baa dirsa inagumaynaan dirsane waa xasrad la joog dadka wuxuu kula dhex jiraa waa xasrad iyo xumaan iyo isku dir iyo balaayo iyo kala gur waxaasuu ka shaqaynaya nin badda cubadi adduunyadan nin waliba waa shaqaynayaa nin badda cubadi ninna waxunbuu ka shaqaynayaa uu eedo ninna wax wacanoo uu de ku liibaano ayuu ka shaqaynaya habeenadaa kooban ee aada joogtid adigu wixii aad dhigatoonbaad dee cunaysaa had iyo goor alle markaa ku dadaal inaad noqotid wanaagga qofka la jooga oo aan xumaanta la joogin ku dadaal inaad noqoto nebigu sal ala sl xadiidka alimaam muslim fii saxiixi uu ku soo saaray qofka muslimka ah qofka kale muslimka walaalkii weeyi ma dulmiyo ma hagrado ma xaqiro ma liido alla kacabsigu waa halka alla kacabsigu halkaasuu ku jira ninka halkaasi alla kacabsi ugu jiro oo qalbigiisa alla ka yaab uu ku jiro afkiisaa laga garanaya hadalkiisaa laga garanaya oo taladiisaa laga garanaya oo waxqabadkiisaa laga garanaya oo ummaddu diidi mayso waayo qalbigaa laga xukumaa jidhka intiisa kale qalbiga qofka alla kacabsigu halkaasi ku jira saddex jeer buu nebigu laabtiisa tilmaamoo ku celceliyey qof waxaa dembi ugu filan walaalkiioo muslima inuu liido oo xaqiroo quudhsado buu nebigu yidhi calayh isalaatu wasalaam wax ka darin ma jirta de walaalkaayo muslimad liidoo quursato ma jiro qof kastoo muslima qofka kale walaalkiiyo muslimka ah waa ka xaaraam dhiiggiisa inuu daadiyo dhab iyo dheeldheel sharaftiisa inuu meel uga dhaco maalkiisa inuu xaqdarra ku qaato waa ka xaaraam rawaahu muslim xadiiska kale muslim warinayo qof muslim ah qof kaloo walaalkiiyo muslima ma asturo adduunyada ceebtiisa haddiise uu asturo isna ilaahay baa asturaya ilaahay baa adna ku asturaya qof waliba ceeb buu leeyahay ceebtaada ku mashquul dadka ceebihiisa iskada waxaa nebigu caddeeyey sal alla alay waslm intuu soo xajiyey taariikhda dadkii ugu fara badnaa ee yimi goobtaa uu nebigu ka khudbadaynayay taariikhyahanada muslimiintu ilaa boqol iyo dhowr iyo labaatan kun oo shaksi baa taagnaa bay yidhaahdeen maanta uu nebigu dadka la hadlaya salawaatu wasalaamu calayh dadkuu la hadlaya marka war yahow waxaan idin su'aalay maalinkan maanta aynu joogno waa maalin jimco ah oo carafo ah oo salaaddii casar dabadeedii ah e, salaadii maxaan ku ihahdaa la jamciyey khudbaddii ka hor ka horeysay carafuu la hadlaya war maalinkan aynu joognaa waa maalinkee markaasi saxaabadu waxay yidhaahdeen waa waa maalintii carafo magaaladani waa tee waa gurigi iyo magaaladii xurmada lahayd bishani waa maxay waa bishii carafo idhegaysta haddaba warkayga sibacan u dhegaysta buu nebigu ley sal ly slam war dhiiggiinna iyo maalkiinna iyo sharaftiinnu xaaraan bay idinka tahay haddaad tihiin bahweynta muslimiinta ee ilaahya rasuulkiisa taqaana war dhiiggiinna kala dhowrsada war maaliyadda allaydin siiyey bine iyo moodba kaleba war ilaashada oo dulmiya xaaraan ku kala qaadanina war sharaftiinna meel ha uga dhicina sida ay maalintan maanta ah ay xurmo u leedahay oo bishani xurmo u leedahay oo beledkani xurmo u leeyahay gebagabadii hadalka ilaahayow ma gaadhsiiyey bu nebigu yuri sal alla alay waslam ilaahayoo mara ka noqo anigu waan gaadhsiiyey ibnu cabbaas wuxuu odhan jiray radia allahu tacaala canhu allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye dardaarankaasi wuxuu ahaa dardaaran rasuulku ummadda kula ballamayey oo uu yidhi warka joogaa ka maqan ha gaadhsiiyo laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdakum riqaba bacdin war aniga dabaday diinta ha weedaaranina dad islaynayooo qolaba qola ku duulayso oo isgun xaadhaya isbaabi'inaya war ha noqonina arrintaasi arrin idin qabata ma aha haddaad tihiin walaalaha mu'miniinta ah. dad wax idin qabta maaha arrinkaasi wuxuu nebigu ku shabahay ama tusaale cad ka bixiyey waxyaabaha dadka muminiinta gacaltooyadood iyo walaalnimadoodu sida ay xidhiidhkoodu sida uu isugu xidhan yahay sida dhiska ayuu nebigu u tilmaamay sal alla alih wasalam wuxuu yidhi nebi sal l slam qofka muminka qofka kale muminka ee walaalkiiya sida dhiska oo kaleu la mid yahay dhismaha iminkaynu fadhino masjidka dhagaxii iyo niistii iyo ciiddii iyo sibidhkii iyo biyihii iyo wixiioo la ysku daray baa gidaarkaasi ka soo baxay laakiin haddaynu sibir khaliya qooshno oo saa u taagno ma dhismi karaya dhagax keliyana ma dhismi karaya niis keligeedna masaajidka lagama dhisi karayo biyo keligoodna kama dhismi karay laakiin markii intaa la ysu geeyey ayaa dhismahaa quruxda badan ee waasicee alle lagu caabudaya ka soo baxay idinkuna caynkaas oo kalaa tihiin markaasuu nebigu weli markuu tilmaanta bixinayey sidaasuu washabaka bayna asaabicih sidaasuu faraha isu dhexgeliyey war sidaasaad isu tihiin buu nebigu yidhi salawaat ullahi wasalaamu calayh mar kale xadiiska bukhaari muslim baa soo saar mar kale nebigu sal ly slm wuxuu tilmaamay tusaalaha dadka mu'miniinta ay wuxuu la mid yahay kalgacaltooyada udhaxaysa isu naxariisashadooda isu turidoodu jidh keliyuu la mid yahay jidh keliya ayuu la mid yahay jidhkaasi xubin ka mida ah, hadday bukooto ama caawa ay xanuun dareento jidhka intiisa kale xanuunkaasi waa la dareemaya soo jeed iyo caawa xanuun unbuu qofkaas waagu ugu beriyay suuragal maa ah, iminka haddii fartaa lagaa qabto ama lagaa soo baxo ama nabar kaaga dhaco in xanuunku iyada ku ekaado qura jidhka intiisa kale aanu dareemin suuragal maa haddi waxaa inkaasoo kale dadka muslimiintaah waa walaalo isku jidh ah buu nebigu sal alay wasalam marka tusaalahaasi waa tusaale aad u cajo badan oo qofku markuu qalbi fayow oo nadiif ah oo ilaaha yaqaana oo rasuulkii yaqaana calayhi salaatu wasalaam oo aakhiro og oo iimaanka micnihiisa fahansan uu ku eego qalbi dhaqaaqaya iyo indho ilmaynaya ka soo baxaya dareenka caynkaasoo kale nin shaacira wuxuu yidhi yaa akhii fi lhind aw fi lgarbi ana minka anta minii anta bi laa tasal can cunsurii can nasabii inahu lslaamu ummii wa abi wuxuu ninkaa shaacirkaah war walaalkayow ninkaanu walaalaha iimaanka islaamnimada kuna hindiya joogow ka galbeedka joogow anigu adigaan kaa mid ah adiguna anigaad iga mid tahay ha i weydiinin isirkayga iyo meeshaan ka soo jeediya nasabkayga waa islaam aabbaha iyo hooyadaybaa saa igu dhalay micnaheedu ma aha dadku inuu hayb-haybtan inaan sharcigu ogolayn ma aha ilaahay baa dadka qabaa'il ka dhigay farqi baa u dhaxeeya alqabiila iyo alqabaliya qabiil qofka ilaahay baa ka dhigay in laysku gartaana loogu talagala iminka hadduu qof ka soo galo oo ina salaamo yidhahdo waryaadhahe nin la yidhaahdo jaamac cali yuusuf yaa yaqaana maalan tusaale jaamac ali yusuf waa kuma waa qolama ba la odhanaya waa nin reer quraco reer qansaxa buu yidhi aar waa la garanayaae sijeedka waa ka degan baa laohan orda gurigii ninkii faarax hebel yuusuf reer qurace reer qansax u geeyaa la odhanaya waa haybta isku garashada micnaha looga jeeda ee maaha dimindaabyada maaha waxa looga jeedo iyo hayb sooca iyo isxaqiridda iyo in la isku dilo iyo in la isku dhaco iyo in maxaanku idhaahdaa waagii hore bulshada qaybo badan oo ka mid ihii haybta iyo qabyaaladda waa lagu kala xishoon jiray dadka qaar way ka xishoon jireen hadday wata hadday doonaan dee hoosta haba ka wateene laakiin iminka waxay noqotay ummadiiba looma kala harin wadaad iyo wabiilba oday iyo id kaleba looma kala harin bahashi kii hadlaaba wuxuu odhanayaa anigoo quraca anigoo qansaxa anigoo gee caynkana anigoo caynkana waa waxa ina baabi'iyey waxba aan ka tarayn horumer ifka yimid aakhire midna laguma gaadhayo waxaa horumarka ifka iyo aakhire lagu gaadhaya waxa weeye walaalnimadaa islaamka iyo iimaanka weeye tanna waxaa loogu talagalay in layskuna garto laysku dhaxlo guurka lagu kala baydho wax badan baa loogu talagalay layskuna xidhiidhiyo riximka iyo qaraabada iyo caynka islaamku siduu u weynaya ummadda islaamka ahi ummadaha kale waxyaabay kaga duwantaynu sheegaynaa tusaale idinkoo garanaya ummaddan muslimiinta ah ee laa ilaaha ila allaahu leh adduunyada dusheeda ma saarna oo kuma noola cid ka fadli badan ummadda muslimka ah sababtu maxay tahay laa ilaaha ila allaahu bay le ilaahay baa yaqaana intii ka soo hadhay iyaga wax jira ma aha ilahay agti qiimo kuma leh laakiin qofka mu'minka ah alla iyo rasuulkiisa yaqaana adduunyada dusheeda waa qofka ugu khayrka badan waa ilahay rasuulkiisa da yaqaana kuwa kaleo dhan buu ka khayr badan yahay gaalada malaayiinta marka dadka adduunka ku nool lix loo qaybiyo shan ka midi waa gaalo midh unbaa muslimiinta kaga soo beegmaya farabadnaanta gaalada markaad eegto maxaa isweydiin leh ummadda caynkaasa maxaa isu keenay maxaa ummadda tan isu keenay masaalix adduun dadkani isuma keenin sida ummadaha kale iyo dan shaksiyadeed ummadda tani waxay isugu timi mabda mabda'aasoo mid waaraya ah ifka iyo aakhiraba jooga kii dhintaana aakhiru ugu tegayaa ka noolla adduunku la joogaa caqiido wanaagsan oo saafiya oo ilaah keliyoo la caabudaya ah ayaa ummaddaa isu keentay kala midabka ay caalamka ku kala nool ummaddaas markaad dib u eegto taariikhda nebiga ka soo qaad sal alla alay wasalam ummad reer miyi ah oo dhul saxara saxara'a ah deggan oo xoola dhaqato ah oo aan adduunyada ilbaxnimada bani aadamku qiimeeyo wax badan aan ka haysan lacagaha iyo raashimada kala duwan iyo warshadaha iyo beeraha iyo wax badan aan ka haysan ummaddii caynkaas ahayd markay qaadatay diintan oo rasuulkii raacdoo rumaysay calayhi salaatu wasalaam waxay noqotay acdamu ummatin carafatha albashariya ummaddii adduunka ugu weyneyd ee bani aadamku gartay noqotay muddo oo rubuc qarni ka yar ayaa waxay noqdeen acdamu umma ummaddii adduunka ugu weynayd bay noqdeen ummadihii kale ifka xilligaa joogay ruum iyo faris iyo wixii tubnaayee joogay khalaas lama arkin ummaddaas diintaasa kor u qaado qiimaha u yeesha ummadda islaamka ahi cibaadadeedu way ka weyn tahay cibaadaadka dadka kale iyagaana ay ku cibaadaystaan ummaddan muslimka ahi ilbaxnimadeeda iyo taariikhdeedu waa mid qoto dheer oo gundheer oo ka ilbaxnimo wanaagsan ummadaha kale oo dhan waa ummad ku caanbaxday cadaaladda iyo garsoorka saafiga ee saxa ah waa ummad ballanta ku caanbaxday iyo mucaamalka wanaagsan waa ummad ku caanbaxday dhowrsanaantii xifada iyo gobannimada caan ku ah waa ummad nolosheeda oo dhani ay habaysanta waxba aanay ka khaldanayn ummadahaas waa ayo qofka la simi karaya ee maanta nool ee aqoon waliba ha sheegto cidduu doona ha ka soo jeedo jinsiyaadka adduunyada jooga oo dhan waa kuma midka hadal saxa ku hadli karaya oo sheegi karaya o odhan karaya islaamka waxaan ahayn baa ummadda midayn kara ma jiro wey waayo waa manhaj alle rabbulcaalamiina uu soo dejiyey uguna talagalay ummad inay ku noolaato ciddii raacda ee ku dhaqantay rumaysa ilaa inta adduunkan la laabayo sidaa awgeed baa wax khalkhala noloshaasi ku iman maayo markaas alla wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu dkhuluu fi silmi kaafa waryaare dadka muminiinta ahoo ilaahay rumeeyey war islaamnimada wadagala idinkoo dhan maxaa la diidayaa islaam haafhaaf ah lugna kula jir islaamnimada lugna dibadda ha kuu taalo muslim baan ahay waxbaan dilayaa xaqdarra ah muslim baan ahay waan zinaysanayaa muslim baan ahay khamriga waan cabbayaa muslim baan ahay dadkaan isku diraya oo caayaya waxaan doonaan ku hadlaya muslim baan ahay beenawaas baan ahay muslim baan ahay wax isqaban karaya maha waa kaafiya kala dheeriy wax isqaban karaya maaha islaamnimada marka noloshaada oo dhan diinta islaamka geli noloshaada qoysku qoyskaaga nolol islaam ha ka muuqato islaantaadu ha asturnaato caruurtu ha hagaagsanaadeen gurigu khayr ha lagu hayo qofaan tukan waa inaan lagu arag waa in xadiiska iyo diinta lagu dhagaystaa waa inaan guriga lagu qayilin waa heesaha iyo muusiga laga daawan waa inaan dumarku dayacanayn iyo matada meesha joogta haruma jara noloshaada ganacsiga nolol islaam ha noqoto wax xalaaloo wanaagsan ka ganacso noloshaada macaamilka bulshada noloshaada oo dhan jamiica alxayaa nolol islaam ha noqoto sidaa awgeed ba waa ummadda keliya oo mid walba xaqiisa siisay ummaddan islaamkaa ah diinta ay haysato waa diinta keliya ee qiimaysa keeda saboolka ah iyo keeda qaniga ah diimaha kale dadka saboolka qiima ma laha qiima ma leh xitaa markaad caalamka tagto waxaad arkaysaa macaabidda ay ku cibaadaystaan saacadaha dadka lacag lacagta lehna saacadaha wacan bay soo galaan dadka saboolkana saacado gaaray soo galaan kii aan waxbaba haysanna cadceedu istaagaya inuu soo galo lama ogolaba war maxaa halkaa idinku idin taagay duleedka xoogaa kharash baanna dehaysano dadkaas ka saboolka dhuliyaalkaunaayo halkaasaanu ka barakaysanaynaa macbadka diintani islaamka ahay mid walba xaqiisii bay siis faqiirkii kale kulli shay bay siis markaasaa nebig wuxu ley sl ly slm dimat lmuslimiin waaxida muslimiinta waa mid keliya maganta muslimiintu waa mid keliya yascaa biha adnaahum waxaa magantaa ku soconaya ka ugu hooseeya inan yari hadday cid magan geliso loo dhaafi maayo ka beer lo odhan maayo inan yar baa tahay soo ma jeed inan yar oo toddoba jira hadday halkaa qof intuu dhabarkeeda galo waa magantayda daaya hadday tidhaahdo waa looga baydhaya mid sabooloo faqiira haddii la magan galo waa loo daynaya faman akfara muslima facalayhi lacnat اllaahi wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciin qof muslima qofka magantiisa jabiya ilaahay nacdashiisa iyo ta malaa'igta iyo ta muslimiinta baa ku dhacda buu nebi guri sal alay waslam yaqbalu allaahu minhu yowma alqiyaamati cadla walaa sarfa bukhari muslim xadis soo ilaahay maalinta yowma alqiyaame sunno iyo farad uu la toona ka aqbali maayo walu fiirso maa ujeeda maalintii maka rasuulku qabsaday umuhaani oo in ina abi aaliba ordaysaa u timi isagoo magaalada maka duleedkeeda ku maydhanaya maxaa jira codkeedii markuu maqlay mar maraa loo xidhay markaa dee suulima jirine maradiibuu sidaa gacanta u saarayo markaasuu intaa surka ah muujiyey nebigu umuhaaniyey maxaa jira waa in adeertii ah. bin abi aalib wuxuu doonayaa hebel iyo hebeloo aan magangeliyey ayuu yidhi magangelin ma magan gelin karaysid yaa umuhaani qad ajarnaa mad man ajarti ciddaad magan gelisay waa magan gelinaynaa buu nebigu sal la waa dumar oo waa caynkanoo ma jiraan waxaasi ma jiraan waxaasi maganta muslimku qiimuu leeyahay ka faqiirka ka saboolka inanta yar ayeeyo islaanta inanka kalma jara ujeeda islaamku akhlaaqda uu caayey ee ceebeeyey ee walaalnimada waxyeelaynaysa waxaa ka mid ah dhibkana mujtamaca ku keenaya ummadda in la dhibaa ka mid ah dadka dhibkaaga waa laga ilaaliya والذيina yuؤduuna الmuؤminiina والmuؤminaati bغayri ma اktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan wa iman mubiina kuwa muminiinta dhibaya rag iyo dumar dhibaya waxaanay kasban oo aanay la iman ku waxyeelaynaya waxay alle hortii xambaarteen masabid iyo dembi weyn baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala ummadda dhibtaada kadaa haddaadan waxba tarayn haddii aadan ummadda adduunyo aad ku dhaanto hoo walaal aadan odhanayn oo aadan siinayn talo wanaagsan iyo cilmi iyo aqoon iyo anfac fiican oo aad u sheegaysa aanay jirin keliya nabadgeli uun bas nabadgeli uun adiga ha kaa nabadgaleen intaa muba dhib bay kugu haysaa nabadgeli qofka muslimka ah waxaa sharcigu wuxuu xarimay in dadka la dabagalo oo warkooda la qaadqaado la basbasaaso in la xanto in la isku diro in la xaasido waxaas shareecada waa diid rasuulku wuxuu yidhi laa yazaalu nnaasu bikhayrin maa lam yataxasaduu dadku khayr ka tegi maayo oo khayr laga waayi maayo ummadda inta aanay isxaasidin buu nebigu yuri sal alla alay wasalam hadday isxaasidaan laakiin waa waa xumaatay in laysu cadhoodo in laysku jeesjeeso in laysku dheeldheeloo in laysxanto in layscaayo oo naanaysya xunxun laysu bixiyo saxma shareecadu waa diid alle wuxuu yidhi ya ayuha aladiina aamanuu laa min qowmin waryaadhee dadkii mu'miniinta ahaayow qolayaanay qolo kale ku jeesjeesinoo ku dheeldheelinoo xaqirin casaa an yakuunuu waxaa laga yaabaa kuwan lagu jeesjeesayaa inay noqdaan khayran minhum kuwan kuwa ka khayr badan walaa nisaau min nisaa'in dumarna yaanay dumarka kale ku jeesjeesinoo xaqirin casaa an yakunna khayran minhunna kuwan wax ku jeesjeesayaa inay kuwan lagu dheeldheelaya la xaqirayo inay ka khayrroon yihiin baa dhici karta walaa talmizu anfusakum naftiinna ha caayina aad walaalkaa adigu caayaysayba waxaa laga dhigayaa adigu inaad iscaayayso kale haddaad walaalkaa caydo adaa iscaaye rasuulka ninkii u yimi salawaat ullahi wasalaamu calayh yaa rasuula allaahi awsinii ii muxuu nebigu ku yidhi laa tasubanna axadan qofna ha wuxuu yidhi saxaabigii maantaa kadib ma caayin qof bani aadama iyo xayawaan iyo addoon weligay qof damba ma caayin baa iigu dambeysay inaguna soomaalida waad aragnay wax kale iska daaya qofku caydu say xushan tahay marka la rabo qofka in la yidhahdo waa fariid laba xiniinyood oo nardagaama ka la yidhaahdo waxaa la warkaama ujeedaa waa waxa iyo waxa waxaan de iminka odhan karin anigu laga didi maayo waxaa isle waa kan war hooyadii wax ku sameeyahaasi alla maanta muxuu kaga tari kuwii hooyadiina hadda waa la fiirso waxaaba laga dhigayaa ammaan inay tahy aabbihii waa ku sameeyuhu ragnimo badana hadalka heli oka oo ninku khatarsana aabbihii isagii waa lamiise waxba loo arkima waa caydusa inoo xushan tahay sooma jeedi arrin wanaagsan maaha gobanimo maaha qof wax caayey qof wanaagsan maaha iska jiraa ilahay leey walaa tanaabasuu bilalqaab alla wuxuu leey subxaana wa tacaala ha isugu yeedhina naanaysaha xunxun naanaysaha xunxun ha isugu yeedhina bisa lismu lfusuuqu bacda aliimaan arin wanaagsan marka ma aha waxaasoo dhan qofka muslimka inuu iska ilaaliya la raba yaa ayuha aladiina aamanu اjtanibuu kaiira min aلdan ina bacda danni imu walaa tajasasuu walaa yaktab bacdukum bacda haisbasaasina oo haisxamanina ayaa allah leeyahy subxaanahu watacaala nebigu sal la alay slam wuxuu war waxaan idinka digayaa idinka iyo waxaan idin kala digayaa malaha iyo tuhumka iyo waxyaabaha caynkaasoo kaleo ummadda dhexdooda xumaynaya maluhu iyo tuhunka walaalka aad tuhuntood malayso waa sheeko iyo warka ugu been badan wey war ha isbasaasina iska ilaaliya waxaa beeca iyo iibka iyo bacmushtarkaa ha isku fallisina ha isxaasidina ha isu cadhoonnina ha isu dhabarjeedinu ha isu dudina walaala ilaahay noqda buu nebigu yidhi salawaatu addoomma ilaahay oo walaala ah noqda buu nebigu leh sal alla qofka qof muslimoo walaalkiiya hanti uu leeyahay iyo dhul uu leeyahay xaqdarro kaga qaata dhaar been uu ku dhaartay kaga qaata xaaja uu marsaday oo beena kaga qaata xoog uu u sheegay kaga qaata awjaba allaahu lahu naar ilaahay naar buu kaa u waajibinaya naar buu u waajibinaya waxarama calayhi aljanna jannana alle waa ka xarimaya nin saxaabadii kamidoo halkii joogaba wuxuu yidhi rasuulka ilaahi waxaan ku su'aalay wain kaana shayan yasiiran waxaan walaalkay ka qaaday haddii uu yahay wax yar ka waran jawaabta nebigu bixiye eeg salawatullah waslamu alayh wain kaana qadiiban min araakin laan cadayaba ha noqday bu nebi sal alay slam waa laan cadaya laanta cadaya waa dhowr kunoo shilin lacagteenna marka la eega sooma laan cadaya oo walaalkiiu xoog kaga qaaday oo khiyaamo i dhab kaga qaaday ilahay aakhire waa weydiinaya subxaana wa tacaala wuxuu nebigu tilmaamay xadiiska muslim baa soo saaray nebigu sal ly slam wuxuu tilmaamay xadiiska u dambeeya darsigeenna caawa wuxuu nebigu tilmaamay sal lay slam ma jiro qof muslima oo qof walaalkii muslima hakranaya oo wuxuu u qaban kari lahaa isagoo awooda inuu u qabto meel wax lagu yeelaynayo sharaftiisa iyo diintiisa iyo hantidiisa iyo dhiiggiisa miday ku tahay wax lagu yeelaynayo isagoo wax ka u qaban karaya qof hakranayo gacmaha ka laabanaya ama ku farxayo ku qoslaya ma jiro haddii uu jiro qofka caynkaas ah ilaahay baa isagana hakran doona maalin maalmaha ka mida oo u baahan yahay in la garab qabto oo loo hiiliyo oo wax lagu biiriyo ilaahay baa isna hiilka ka qaadi doona oon waxba u hiilin doonin qof walaalkiiyo qof muslima u hiilinayaa ma jiro meel wax lagu yeelaynayo walaalka muslimka haduu ah. hadduu sidaa yeelo meeluu isna u baahan yahay in loo hiiliyaa ilaahay u hiilin doonaa maalinta aakhiro oo ilaahay samata bixin doonaa oo badbaadin doonaa subxaanahu wa tacala axmed baa xadiiska soo saaraya abu daawuud waa xadiis xasan ah qofka walaalkaah ee muslimka ah inta aad wax wanaagsan u malayn karayso ama hadalkiisa wax wanaagsan aad ku micnayn karayso inaad ku micnayso ayaa wanaagsan cabdulaahi bn cumar baa maalintuu soo xajay isagoo kacbadii awaafaya ayuu sidaa kacbadii u eegay markaasuu wuxuu yahay yidhi kacbadii buu la hadlayaa markaasuu yahay kacbo yahay wuxuu yidhi kacbo yahay alla weynidaah ilaahay agtii qiimahaad ku leedahay waa qiimo aada u weyn xurmadaaduna aad bay u weyn alla agtii islaamkuna aad bay kuu xurmaynayaa laakiin qofka mu'minka ah ayaa kaa xurmo weyn qofka muminka ah ayaa kaa xurmo weyn alla agtii subxaanahu wa tacaala ilaahay agtiisa qofka muminka xurmo weyn buu ku leeyahay muslimiinta ah walaalnimada ka dhaxaysaa arin sahlan maaha inahaasaynu ku ururinaynaa nasal اllaha tacaala mima yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsana allahuma rabbana aatina fi dunya xasana fi اlaakhirati xasana qina cadaab الnar allahuma ajcal jamcana hada jamca marxuma watafaruqana min bacdihi tafaruqa macsuuma wla tajcal fiina wla macana shaqiya wla maxruuma aamiin aamiin wsala اllah wslm cala nabiyina mxamed kelmadda kooban ee runtii macnaha weyn xambaarsanna intii weeleysa allah inaga yeelo dadka muslimiinta hadday maanta dareemi lahaayeen walaaltinimadu qiimaha ay leedahay iyo halka ay taagan tahay soomaali isjiijiidashada iyo isxagashada weydayn lahayd waxaa inagu filan aayadda qur-aanka uu ku bilaabay inama almu'minuuna ikhwa waa la soo koobayo rabbi subxaana watacaala wuxuu ku soo ururiyey walaaltinimada taa iimaanka iyo islaamka wa khayru shaahidina waxaa inoo ah saxaabada rasuulka sala allahu alayhi wasalam dee rag baa soo islaamay salmaan alfarisi uu ka mid yahay bilaal alxabashi uu ka mid yahay suhayb aruumi rag kale oo jaadjaada ayaa markay goob isku yimaada waxay noqon dad ah ummad keliya wa ana haadihi ummatukum ummatan waaxida runtii waxaan markaa u baahannahay in ummaddeena wacyi wacyiha kor loogu qaado aynu ogaano dadka mu'miniinta in dadka iyagu ah kuwa walaalka dhabka ah ee markaasi cunsuri aan isku walaalnimadu maaha ta ah reer hebelka iyo inaadeerka adeerka way tahay laakiin way tasoo gu'i kartaa sia sheekhu tilmaamay hadduu qofku diintaba ka tago laba walaalabaa kala diin ah dee waxba iskuma ahaa laakiin taa walaaltinimadu waa runtii qadiyad aada u fog oo aan ku xidhnayn reer oo aan ku xidhnayn waddan oo aan ku xidhnayn xisbi oo aan ku xidhnayn meel kale ilaahay waxaynu ka barya inuu naga yeelo walaalo dhab ah is-og iska warhaya ilaahay subxana wa tacala haynagu anfaco kelmadda iyo waanada sheekhuna yidhi ee isagana miisaanka xasaadka sheekha allah ugu daro dembigiisana allaha dhaafo isaga iyo ehelka alla u barakeeyo jazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxba gabaygiyo ilo durkiina waxaan ku soo deyri dardergeliya hawlaha dacwada oo dadka u baaqa